بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى درسنا وحنكب الله بآيات لحدا إيا اللبو من سورة البقرة إلى آيات تضباطا إيا تضباط Eh, <clears throat> cilmi badan baa lainoo sheegay munaafiqiintii iyo yahuuddii iyo waxaasoo dhan dadkii sharsidayaasha ahaa dadku waa saddex kooxood gaalo munaafiqiin iyo muslim marka meeshan waxaa la sheegayaa diin kastaba qofku haysta hadduu mu'min noqdo in diintii hore aan loo tixgelinaynin iimaankiisa aan loo tixgelin ina aladiina kuwa aamanuu mu'minoobay oo hadda mu'miniinta ah iyo waladiina kuwa haaduu yahuudoobay iyo wanasaaraa kuwa nasaaroobay magaalo naasiro la yidhaah oo ciise degi jiray aa loo nisbeeyey iyo wasaabi'iina kuwa fallaagada ah man aamana qofkii rumeeya bilaahi alle iyo walyowmi alaakhiri aakhiro yoomkeeda kuwaa ka وcamila camal falay saalixan camal wanaagsan falahum waxaa u ahday ajruhum ajrigoodii cinda rabbihim rabbigooda agtiisa idaafada loo idaha ajruhum la yidhi waa kay muteen walaa khawfun cabsi calayhim dushooda ma aha mustaqbalka waxay ka cabsanayaan ma jiro walaa hum yaxzanuuna walaa hum yaxzanuuna kuwa murugoona ma aho oo wixii ay ka tageen ka tegey kama murugoonayaan ayadda macnaheedu waxaa weeye dadka muuminiinta ee nabiyullaahi dadka yahuudda ahaa nasaaradii saabi'iinta waxaa la yidhaaha waa qolo muwaxidiina laakiin xagga dabaysha bidixdu ka timaaday u tukadaan zabuurna way aqriyaan aduu ahlukitaab yar fallaaboobay weeye intaasoo dhan markii la isku daro qofkii mu'min noqdo oo nebiyullaahi maxamed raaca waxaa weeye kanaa nasaaro ahaa iyo kanaa yahuud ahaa midna la dhihi maayo waa mu'min oo tii hore islaamku ma aarguto ruuxan waxaasuu ahaan jiray ee ha la ciqaabo ma taalla islaamka intaasu markay iimaanka isugu yimaadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ajri badan buu siin aakhiriya adduuntoona ma cabsanayaan waa macno weyn qofku hadduu dhibaato badan kusoo jiro tooba keeno waxaa weeye waa dhibkii hore u soo galay lagu soo hadalqaadi maayo iimaankan iyo sharaftan uu hadda leeyahay yaa loo tixgelin wayo yahuudiya nasaaradana waad garanaysaanoo olana injiil baanu haysanaa bay dhaheen olana towraad baanu haysanaa bay dhaheen in aladiina kuwa aamanuu muminoon iimaanka qiimihiisa dhowr iimaanku dadkuu simaa wuu siman yahay iimaanku dadku ma kala sareeyo mar haddii muminiin la noqdo khalaas waa dhamaatay islaamku markuu yimid carabtu way yar kala sarraysayoo qaar baa addoommo ahaayo qaar baa noocaas ahaa iimaanka markay isu yimaadeen way simeen matala bilaad binu rabax alxabashi hilaal binu rabax alxabash oo nabuba ahaa oo ninka la yidhaahdo weliid binu muqiira addoonsan jiray oo bukar sidiiq soo xoreeyey oo ka iibiyey cabdiraxmaan binu coof walaashi buu qabay oo guursaday cabdiraxmaan binu coof oo loogyahay waa nin reer bani zuhre ah nabiga qoyska reer abtiga ah cashar muusiriintii ka mid a ah. marka iimaanku markay dadku isugu yimaadeen waa isku mid ma kala sarreeyaan in aladiina kuwa aamanuu muminoobay iyo waladiina kuwa hadduu yahuudoobay iyo wanasaara nasaaradii wasaabiina kuwa fallaagada ahoo nabiyullahi maxamed bay ku dhihi jireen waa saabi waa fallaago man aamana qofkii rumeeyo bilaahi alla walyowmi alaakhiri oo dadkaa ka mida ah isku daro wa camila camal fala saalixan camal wanaagsan falahum waxaa u sugnaaday ajruhum ajrigii ay muteen cinda rabbihim rabbigood agtiisa iyo ajrigaasi ugu sugnaaday camalka saalixa waa kaynu fasiray in badano camalku wuxuu saalix noqon an yakuuna lilaah ilaahay dartii waa in loola jeedo si uuna shirki usoo gelin waan yakuuna muwaafiqan lima jaaa bihi nabiyu sala allahu alayh wasalam si bidca usoo gelin walaa khawfun cabsi calayhim dushooda kuwaa ma aha waxay ka baqin oo mustaqbalkii ma jiro walaa hum yaxzanuuna kuwa murugoonna ma aha wax ka tegey oo ay u qoomamoonayaan maxaad saa u yeeli jirteen ma jiro wixii o dhan waa laga dahiray waid akhadnaa reer banu israaiil baa lala hadlaya hadalkana nabigaa loo soo marin ilen nabigu markay suuraddan soo dadays madiinuu jooga madiinadan yahuud baa deganayd laga bilaabo hadda meeshan uxud la yidhaah laag dhinaca galbeedka ka marta laagtaa laga bilaabo ilaa khaybar dhowr boqol kilomitrta yahuud baa deganayd meesha waxay u soo degeen nabiga bixi doona la raacay wadkurka bal sheeg baa la yidhi oo xusuusta id waqti akhadnaa aan ka qaadnay mihaaqakum ballantiina yahuuday ballan idinka qaadnay oo maxaa lagaga qaaday inay rasuul kasta rumaynayaan oo diinta raacayaan oo warafacnaa aan kor yeelnay fawqakum dushiina adduura buurta aan kor yeelnay wa qulnaa lakum aan idiin idhi khuduu qaata maa ataynaakum waxaanu idiin nimido diina biquwatin xoog iyo dadaal ku qaatay qasad wadkuruu aqriya xusuusnaadoo aqriya maa fiihi waxa kitaabkaa ku sugan lacalakum tattaquuna si aada mutaqiin u noqotaan waxa weye waidin astaqbal jabaladii weeye oo nabiyullaahi muuse markuu u keenay yidhi warnihw de anagu waxan waxba ka garan mayno bal wax kale noo sheeg marka mucjizo keen bay yidhaahdeen buurtii baa dushooda la saaray dhuurka luqa ahaan buurta geedaha le baa duur la yidhaah marka duurtii nabiyullaahi buurun baa dushooda la qabtay khuduu biquwati markaasay intay saa u dhaceen kor u dhowreen hadda way ku cibaadaystaano waanu ku nabadgallay bay yidhaaheen inta la sujuudo sujuud dhinaca yaa kor sidaa ay u dhowrayaan waataanu ku nabadgallay bay marka buurtaasaa la kor yeelay waxa weeye allah subxaanau wa tacaala buurtaa ma kor yeeleene cinaad bay muujiyeen id wakti bal xusuusta oo ka warhaya akhadnaa aan qaadna misaaqakum ballankiinii maxaa lagaga ballan qaaday inay tawreed rumeeyaan oo nebiyullahi muuse rumeeyaan oo rasuul kasta iyo diin kasta oo timaada ay rumeeyaan wa rafacnaa aan kor yeelnay fowqakum dushiina aduura buurtii weynay qulnaa lakum waxaan idiin yidhi khuduu qabsada maa aataynaakum waxaanu idin siinay oo kitaabka ah biquwatin xoog iyo dadaal ku qabsada iyo juhdi iyo qasad wadkuruu xusuusnaada oo aqriya oo korka ka qabtaa maa fiihi kitaabkaa waxa ku sugan lacalakum tattaquuna si aada mutaqiin noqotaan kuwa allahooda ka baqa uma tawallaytum waad jeedsateen min bacdi daalika intaa kadib markii buunta buunta inta la idin duldhigay ilaahay idinka nabadgeliyey haddana cinaadkiinni baad ku sii socoteen falowlaa fadlullah ilaahay fadligiisu haddaanu jiri lahayn calaykum dushiina uu idin fadl siiyey iyo raxmatuhu raxmadiisa lakuntum waxaad ahaan lahaydeen min alkhasiriin kuwa khasaaray buurta markii laidin dul qabtay ood haddana dib u noqoteen intaad markaad waanu toobo keeni tidhaaheen ilaahay fadligiisu hadduuna jiri lahayn oo idin nabadgelinin gaalnimaad ku dhiman lahaydeen khasaarin baad noqon lahaydeen ilaahay baa idin nabadgeliyey toobadii idiin soo bandhigay marka khasiriin baad noqon lahayd ilahay baa idin naxariistay oo idin nabadgeliyey si aydan gaalnimo ugu dhiman uma tawalaytum waad jeedsateen xaqii baad ka jeedsateen min bacdi daalika intaa kadib intii xaqa laidin tusay kadib falowlaa fadlullah alla fadligiisu haddaanu jiri lahayn calaykum dushiina idin fadli siiyey oo dheeriga idin yeelay iyo waraxmatu lakuntum waxaad ahaan lahday min alkhaasiriin kuwa khasaaray baad ahaan lahayd marka qoladaas sidaa la leeyahay innagana wayna tusaysaa markiinu xaqa ka jeedsano ilaahay fadligiisun baynu ku noolaanaynaa ciqaab waa la mutay ogowtaa ma aha qur-aanku taariikh caabira ah. wax intuu mar dhacay taariikhoo laga sheekayno saasay ahaan jirtay maya waa wax hadda shaqaynaya walaqad calimtum waxaad og tihiin aladiina kuwii ictadow xadgudbay oo minkum yahuuda idin ka mid a ah, fi sabti sabtida ku xadgudbay waad ka warhaysaan waqulnaa lahum aanu ku nidhi kunuu ahaada qiradatan daayeero khaasiiina oo xunxun daayeero khabiis oo xun ahaada aan nidhi waxawey daayeeree noqdeen loo masakhay sabtidu waa kay ahayd sabtida waxaa ka xaaraam ahayd inay shaqaystaan oo ay shaqaystaan baa ka xaaraam ahayd marka sida suuradda kale inoo sheegayso waxaa ilaahay ku imtixaanay maalmaha kale kaluun la heli maayo maalmaha sabtida ana wuuse soo dhoobi halkanu imani markaa nin baa intuu kalluun dabada ka xidhay kalluun buu dabada ka xidhay markaasuu geed dibadda anagu ku xidhay wuu ka tegey marka markay sabtidii baxday yuu kalluunka meeshii ugu xidhan yuu soo qaatay dad kalaa arkay fikraddii way sii socotay markii dambe suuqa ku baahday faasiqiinta oo dhan baa suuqa ku baahday markaasaa allah subxaanahu wa tacaala daanyaro ahaadi waa amru takwiin baa la yidhaha ahaada idaa araada shan an yaquula lahu kun fa yakuun waa ahaadadii wey ee amar iyagu de ahaan karaan allah baa ka ahaysiinaya marka daanyaraha laga dhigay waxa weeye waxa la nasakho oo la masakho taran ma yeelan kara ma noolaan kara dad baa waxay aaminsan yihiin daayeerku inuu yahay qoladaa la nasakhay laakiin me waa khalqi alla abuuray dadka la nasakhay waxaa la isku raacsan yahay saddex maamulood ka badan waxa la nasakhay ma noolaan karaan nabigaa beri waxaa loo keenay maanse cagaley ama maanse eh, lugaley min dambe u yaqaan marka de waa xalaal bahashu nabigu marka wuxuu mar wuxuu yihi ina dal uma lalmasakay inay yihiin baan ka yaabanahay buuri marna wuxuu yidhi gabadh dumaasida u keento cabdullaahi binu cabaas habaryartii ah markaasuu yidhi anigu reerka yagaan cunine idhaafiya dadkii kaleu yidhi cuna marka waxoogay ma aragtay sidaasoo kale wey marka waxyaabaha la nasakho waxaa la isku raacsan yahay inayna taran lahayn hase haatee daanyeerku dadku aada ugu dhow yahay nin saxaabia ah wuxuu yidhi jaahiligii yaan daanyeer daanyeer radminaya oo gabadh kale faraxumeeyey yaan anigu la radmiyey buui marka daanyeerku aad buu dadka ugu dhegey qoys qoys buu leeyahay daanyeerku islexyaac ma aha sida waraabaha kale qoys buu leeyahay qoysbii way wada soconaya caruurtoodii ka kale ma taaban kara gabadha midda kale intuu salka ku fadhiisto yuu gacmaha wax ku cuni xawayaanka kale gacmaha wax kuma cuni karaan gacmahaasu wax ku guranayaan weji ahaanna de wuu kusoo dhawrayo sida dadkoo kale way nin fairwood la yidhaha fairwood oo maasuuliyiintii hore ah yaa wuxuu hi dadka afrikaanka ihi daayar bay asalkooda ka soo jeedeen waa nin aada ufikrad maasuuliyada dee adduunka qarribtay ee meel walba ka maratay allah wuxuu hi walaqad calimtum waad ogtihiin aladiina kuwii ictadow xadgudbay minkum idinka idinka fi sabti oo sabtidii ha ugaadhsanina layidhi ugaadhsanay faqulnaa waxaanu ku nidhi markay xadgudbeen lahum yakuunuu ahaada qiladatan daayeero khaasi'iina oo xunxun fajcalnaahum fajacalnaahaa qaryadaa daayeerada laga dhigay waxaan ka aysiinay nakaalan digniin limaa bayna yadayha waxa horteeda ahoo magaalo qaryadaha ku dhow wamaa khalfaha waxa ka dambeeyo dib ka iman doona iyo wa mawcidatan wacdi lilmuttaqiina kuwa alla ka baqayaan wacdi bay u culimadu meelo badan bay u celiyaan ciqaabtii wey sidaa weye waxaa ka fiican qaryad in loo celiyo midda kale baynaya deeha wixii ka horeeyey ma aha waa waxa horteeda oo hareeraheeda ah iyo hadda kadib wixii iman doona fajcalnahaa qaryadaa daayeeraha laga dhigay waxaan ka dhignay nakaalan cabsigelin iyo digniin biijin bay culimaduna dhihi jireen limaa baynaya deeha qaryadaha hareeraheeda oo ka horeeya iyo wamaa khalfahaa waxa ka dambeeyo iman doona wamawcidatan wacdi lilmutaqiina kuwa allahooda ka baqa marka waxaa weeye allah subxaanahu watacaala nabiyullahi muuse intii ka horreysay qoladii dembi samaysay waa la rogi jiray intii ka dambaysay nabiyullaahi muuse jihaad baa la shirciyeeyey marka dadkii dee la baaba in mahayo gaaladii baa lala jihaadaya waid wakti bal haddana xusuusnaada qaala uu yidhi muuse muuse liqowmihi tolkii uu ku an tadbaxuu inaad gowracdaan baqarata neef lo ah qaaluu waxay yidhaahdeen atatakiduna ma waxaad naga dhigan huzuan mahzuuan wax lagu jeesjeeso qaala wuxuu yidhi acuudu billaah allaan ka magangeli ana kuuna inaadaan meel jaahiliina jaahiliinta ka mid ahaan qisada awalkeedii wuu dambeeyaa id qataltum nafsan fadaaratum fiiha markii intaad naf disheen aad isku khilaafteen marka qisada in yar haddii laga soo qaado nin baa jiray xoolo badnaa aan caruurna lahayn marka niman uu adeeru yahay oo iska fuqara ah yaa damcay inay dhaxlaan intay ninkii habeenimo qabteen oy dileen iyo reer kale agdhigeen waxay damceen xoolihiisiina inay dhexlaan magtiisiina qaataan aroortii bay u yimaadeen oo yihiin idinkaa naga dila adeer war ma anaan dilin hubkaa la isu qaatay nin xakiimahoo cilmi le baa yidhi war nabigii baa ina dhex jooge maxaan isu laynaynaa maan isaga u tagno markaasuu yidhi fadbaxu ilaahay neef gawracoy marka jawaabtoodii sida muuqata ma waafaqsana wayna ka dhursugine waanu iskhilaafnayna kala bix markay yidhaaheen neef gawracoy marka saasay uleyihin miyaad nagu ciyaaraysaa ile jawaabtooda ma waafaqsana na kala bixi waxay ahayd xukunku saa inuu yidhaah laakiin way ka sugi waayeen xukunku soo socdaa jaahil ma yihin wuxuu uleeyahayna qofku hadduu jawaabtii la rabay jawaab aan bixiyo dee waa jaahil dadkiibuu ku ciyaarayaa wey su-aashiina si toosa ah uma dabaqin wayse dambaysaa wadkur xus baa la yidhi nabiyullaahi maxamedow id qaala waqti muusa muuse uu ku yidhi liqowmihi tolkii in allaha yaamurukum wuxuu idin amri an tadbaxuu inaad gowracdaan baqarata neeflo ah qaaluu waxay dhaheen atatakhiduuna ma waxaad naga yeelan huzuan mahzuan wax lagu jaasjaaso maad si fiican noogu jawaabtin miyahu jawaabtanu taanu rabnay mahu nama qancinin qaala wuxuu yidhi acuudu billaah allah baan ka magangeli an akuuna inaan ahaado min aljaahiliina kuwa jaahiliinta ah waa jaahil nin dadka ku jeesjeesay qaaluu waxay dhihi ducul lanaa noo bari rabbaka rabbigaa yubayin lanaa ha noo caddeeyo maa hiya waxay tahay qaala wuxuu yihi nabigii inahu alle yaquulu wuxuu leeyahay inahaa iyadu baqaratu neef la aweeye laa faaridun tu gabowday ma aha oo dhalmadaysa walaa bikrun qaalin curanina ma aha awaanu way udhaxaysaa bayna daalika labadaasay udhaxaysaa ee fafcaluu falamaa tu'maruuna wax laydin amray haddii markii layidhi neef lo-a gawraca intay iska soo qabsadaan ay gawrici lahaayeen waxaa weeye dhib ma haysteen shadaduu fa shudida iyagaa adayg la yimido waa lagu adkeeyey neefkaa lo ahay gawrici doonaanna waa neef qisala buu marka kuma ayna qancin marka wuxuu yihi neefka loodahan idiin sheegayaa neef gaboobay ma aha qaalinna ma aha curana waa neef curtay oo u dhaxaysa gabowga iyo qaalinta qaaluu waxay yidhaahdeen udcu lanaa rabbaka rabbigaa noo bari oo noo weydii yubayin lanaa ha noo caddeeyo maahiya waxay tahay qaala wuxuu yihi yani xaqiiqadeeda bal noo sheeg inahaa inahu alla yaquulu wuxuu leeyahay inahaa baqaradu baqaratu neef la aweeye laa faarid intuu ma aha walaa bikrun qaalin aan curanina ma cawaanun way udhaxaysaa bayna daalika labadaasay udhaxaysaa ee fafcaluu sameeya niman yaho maa tumarina wax liidin amrayo neefsaas hadday iska soo qabsan lahaayeen maxaa ka xumaan lahaa qaaluu waxay idhi udcul lanaa rabbaka rabbigaa noo bari yubayinha noo caddeeyo lanaa anaga maa lawnuhaa midabkeedu wuxuu yahay qaala wuxuu yidhi innahu alla yaquulu wuxuu leeyahay innahaa baqaratun neef la aweeye safraau oo boore ah faadicun uu saafi yahay lawnuhaa midabkeedu tasuru naadiriina qofka eegayana farax gelino neefaan haydarsanahayn neef hilib hogoola wey waa taa gawrac wey waxaa weeye taana kuma qanci doonaa <laughs> waa loo tilmaamay kuma qanci doonaa qaaluu waxay yidhahdeen udcu lanaa rabbaka rabbigaa noo bari marka su-aasha noocaasa dee xagga diinta diinaha waa ku dhib way in waxaa weeye dadka ducaadda iyo dadka cilmiga markii la su-aalayo wuxuu kuu sheego haddaad fahamto waa inaad ku qanacdaa udcu lanaa noo bari rabbaka rabbigaa noo weydii yubayin lanaa ha noo caddeeyo maa lownahaa midabkeedu wuxuu yahay qaala wuxuu ihi inahu alla yaquulu wuxuu leeyahay inahaa baqaratu neef la aweeye safraau oo boora ah faaqicun uu saafi yahay lownuhaa midabkeedu tasuru naadiriina kuwa dhowrayana farax gelino neef weydaho cata ah aan ahayn qaaluu haddana waxay yidhahdeen udcu lanaa noo maa hiya waxay tahay bal haddee ina albaqara lodii tashaabaha calayna way iskaga kaaya darmatay wainaa in shaa allahu alla hadduu doonana lamutaduuna waan hanuunaynaa <clears throat> marka bal tilmaan kale haddana naga sii loodu dee intaa aada sheegtay lo badan baa sidaas <clears throat> lo badan baa sidaasoo gooro oo noocaasa bal haddana tilmaan kale noo sii kordhi qaalu wuxuui udcu yubalyin lanaa hanoo cadeeyo maahiya waxay tahay ina albaqara lodii tashaabaha way iskaga kaayo khaldantay calaynaa dusha yada wainaa anaguna in shaa allah allah hadduu doono lamuhtaduuna waan hanuunaynaa in shaa allahoodaasi waa wax awalba loo baahnaabay ahayd qaala wuxuu ihi nabiyullaahi muuse inahu alla yaquulu wuxuu leeyahay inahaa iyadu baqaratun neeflo aweeye laa daluulun tullayliyan ma aha oo tusiiru larda dhulka kiciso oo dhulka lagu qoday walaa taxqil xarha beertana ma waraabiso waxa weeye dhulka beerta ma waraabiso yani daluul ma aha ma laylyana oo hayin ma aha wax laylyan oo la layliyey ma aha oo waxa weeye ciidda kiciso oo dhulka lagu qodo inta nugi iyo wax lagu xidho beertana ma waraabiso wadaan ma shubto musallamatu way nabad gashantaha wax ceeba ma laa shiyata barna fiiha dhexdeeda ma aha qaalu wuxuu yidhi alaana haddeer baad ji'ta la timid bilxaqi xaqii awalba xaq buu dahay waxay u jeedaan yani haddaad noo caddaysay bayna wax cad aada noo keentay fadabaxuuhaa way gowraceen wamaa kaaduu ma ayna sigin markii hore way kadib dhaceen yafcaluuna inay falaan ma ayna sigin waxaa la leeyahay qiso laga yaabo inay run tahay wiil baa jiray <coughs> aabbihii jeclaa hooyadiina baari u ahaa marka ninkaasu aabbihii ihi qaalin buu hawdka geeyey ilaahayow adaan kuu wadaacadhiga buui qaalintaa wiilkaasaa lehe ii dhaqaale islaantiibuu u sheegay markaa islaantii wiilka waxay ku dhig jirtay qaalin aabbahaa uu ilaahay u wadaacadhigay iyo halkaa ku jeegto ogow markii lodii la raadiyey qaalintii baa noocii noqotay wixii la tilmaamayey qaalintii bay noqotay wiilkiiba yidhaaha naga gar adigu wuu diiday lacag fara badan buu sheegay markaa nabi muuse u yimaadeen maxaa yeelaa bay dhaheen waxaa la leeyahay wasankeedii oo dahabah yaa laga siiyey wiilkaasoo halkaasu ku taajiray oo xoolo ku yeeshay intaasaana alla ka waday bu haddee wax walba sabab buu leeyahay qaala wuxuu yidhi inahu alle ah. yaquulu wuxuu leeyahay inahaa baqaratun laa daluulun ma layyana oo tusiiru arda dhulka kicisoo boodh ka kicisoo qoda walaa talqi xabta beertana ma waraabiso musallamatun way nabad gashan tahay ceeb ma leh laashiyata barna fiiha dhexdeeda ma aha midabkeedu waa saafi qaaluu wuxuu idhi alaana haddeer baajitalo bilxaqi xaqii caddaa fadabaxuuhaa way gowraceen wamaa kaaduu markii hore ma sigin aad bay uga dibdhaceen yafcaluuna ina falaan waid qataltum waa kan qisada awalkeedii marka waid waqti bal xusa qataltum aad disheen nafsa naf fadaaratum aa isku khilaafteen matama aad isku khilaafteen qadaad fiiha dhexdeeda oo yaa dilay iyo yaa dilay wallaahu alle mukhrijun wuxuu soo saari maa shayga kuntum adeen taktumuuna kuwa qariya wixii aad qarinayso ninkii dilay ah bilmatal wixii oo ninkii dilay ah yaa ilaahay soo saaraya waana sidii aan sheegnayo markii intuu nimankaas adeerkood dileen iyo dad kale haddana nimanka ka qaataan dooneen way isku khilaafeen nafkan loodaa la gowracay waa kan wixii lagu sameeyey marka wadkur bal hadda xusuusnaada id waqti qataltum nafsa naf aad disheen oo fadaaraatum aad isku khilaafteen fiihaa naftii dilkeeda yaa dilay adaa iga dilay iyo ma dilin wallaahu allana mukhrijin wuu soo saari maa shaygii kuntum hadayn tagtumuna kuwa qariyo qofkan wixii dilay ah faqulnaa waxaanu ku nidhi markay neefkii gowraceen idribuuhu ku dhufta bibacdihaa qaarkeed ku dhufta kadaalika sidaas uu ninkaasi u noolaan doono yuyuxilaahu alla u nooleeya almowtaa kuwa dhintayna wayuriikum wuxuu idin tusin aayaatihi mucjizaadkiisa lacalakum tacqiluuna si aada u fahamtaan marka xubin xubnaheeda ka mid a qolyo waxay yidhaheen carabkaa lagu dhuftay bay yidhaahdeen carabkiisii ila waa meesha laga hadle qoryana waxaa lagu dhuftay bawdadii waxaasoo dhan wax cilmi iyo caqiida kuma tacalluqee xubnaheedii xubin ka mida lagu dhuftay bas wuu soo kacay yaa ku dilay baa la yidhi labada wiilen adeerka hebaa dishay buuri basuu iska dhintay markaa u dhintay lafteeda way sii xumaadeenoo waxa weeye ma rumaysanayna yidhaahdeen markaa qalbigoodii baa qalalay waa dad qalbigoodii qalalay allah wuxuu yidhi qulnaa waxaanu ku nidhi idribuuhu ku dhufta qofkan dhintay bibacdiha qaarkeed kadaalika sidaa ninkan loo soo nooleeyey yuuxillaahu alla u nooleeyaa almowtaa kuwa dhintay wa yuriikum idinkana wuu idin tusiiyey aayaatihi aayadihiisa mucjizaadkiisa lalakum tacqiluuna si aad fahamtaan uma qasad way qallashay quluubukum qalbiyaalkiinu min bacdi daalika intaa kadib idinkoo waxaasoo mucjizo arkay yaad haddana sii madax adag tihiin fahiya quluubtiinni kalxijaarati dhagaxoo kale weeye aw ashaddu bal ashaddu kaba daranba dhagaxa qaswatan xagga qaliilka kaga daran awdaasi bimacnaa bal bale qur-aanka way ku jirtaa awda oo bimacnaa bal ihi way ku jirtaa waxaa weeye ilaa miati alfin aw yaziiduuna shaki ma aha bal yaziiduuna nabiylaahi yuunus dadkii loo diray marka waa dhagaxa ama wayba ka adag tahayba inay dhagaxa ka adag tahay waxaad ku garan dhagaxa qaar biyo ka soo burqan oo khushuuci oo dabci oo alla caabudi baaba ku jire waa sidaa macnahooda uma qasad way qallashay quluubukum qalbiyaakiinu min bacdi daalika intaa kadib fahiya quluubtii kalxijaarati dhagxaan oo kala weye dhagax oo kale way o ashadu bal ashadu kaba daran xagga dhagaxa qaswatan xagga qaliilka maxaa yeelay weyna mil xijaarata dhagxaanta waxaa ka mid a ah. lamaa dhagax baa ka ah iyo tafajaru ay ka burqanayaan minhu xaggiisa alanhaaru waadiyaal bay yihiin weyna minhaa dhagxaanta waxaa ka mid ah. a dhagax baa ka mid a yashaqaqu oo fa ay ka soo bixi minhu xaggiisa almaa yakhruju kasoo bixi almaau biyihi weyna minhaa dhagxaanta waxaa ka mid lamaa dhagax baa kamida yahbidu soo hooban oo buur sare ka soo dhaadhici min khashyatillahi ilaahay cabsidiisa darteed ilahay cabsi buu dhagaxa ku abuuray wama llaahu ma aha <clears throat> biaafilin ku halmaansan amaa tacmaluuna ad camal falaysaan in qalbigiinu ka adag yahay dhagaxa dhagaxa qaar waxaa jira biyo kasoo daadanayaan hadda meelo qaarkood meel aanu nogayaan ku arkay meel adago waxaa iska arkay dhagxaan iyo wuxuu dindim oo biyo kasoo daadanaya yeexaan baa la yidhaha magaceeda eexaan ka soo daadan baad arkay dhagxanta qaar waxaad arkay biyo ku joogsogaan haddii la garaaco qaar dhagax meel buur sare ah ka soo dhici alla dartii uga soo dhaco alla ka baqayo hawayaanka allah wuxuu ku abuuray cabsi iyo garasho ina min alxijaarati dhagxaanta waxaa ka mida ah lamaa dhagax baa ka mida ah yatafajaru ay kasoo soo burqanayaan minhu xaggiisa alwaadu waadiyaal wayna minhaa waxaa ka mida ah lamaa dhagax baa ka maadu dhagax bay ku dhici yashaqaqu dildilaacaya faykruju minhuma biyaa ka soo bixi wayna minhaa dhagxaanta waxaa ka mid a lama yaabidu soo hooban oo soo daadegi min khashyat illahi min ajli khashyat illah alla cabsidiisa darteed wama allaahu alla biqaafilin wama allaahu alle maaha biqaafilin ku halmaansan camaa tamacna alfalaysa waa idinka abaalmarinaya wey afatadmacuuna muuminiintii iyo nabiy llaahi maxamed baa lala hadlay afatadmacuuna ma waxaad damcaysaan oo hawe idinkaga jirtaa an yuminuu yahuudi inay rumeeyaan lakum idinka idiin rumeeyaan <coughs> oo nabiyullaahi maxamed iyo diinta uu la yimid ma yahuudi inay idin rumeeyaan yaa damacba idinkaga jiraa walxaal qad kaana uu yahay fariiqun qaybo minhum iyaga ka yasmacuuna ay dhegaysanayaan kalaam allah ilaahay kalaamkiisa ay dhegaysanayaan oo towreed iyo qur-aanka kariimka ah towreed ka soo qaad uma yuxarifuunahu ay leexinayaan min bacdi maa caqaluuhu intay fahmeen kadib yay leexinayaan waahum iyaguna yaclamuuna way og yihiin inay khaldan yihiin qof isagu u kas xaqii uga leexday oo aan doonaynin oo kalaamkii ilaahay arkeen leexiyey kuwaasaad damc ka sugaysa qofku hadduu jaahil yahay khayr baa laga sugay oo inuu hanuuno waa suuragal laakiin qofku hadduu xaqa ka leexdo uu ka suga leexdo isagoo waa geed biyo ku dhex qalalay geed biyo dhex ku qalalay wax qoyni miyuu jiraa maya yahuudi waa sidaa marka kelimada yuxarifuuna alkalima yasmacuuna kalaam allahi uma yuxarifuunahu waa masalo ina haysata qur'aanka kariimka iyo aayadda haddaad macnaheedii adigu bedasho ood bedasho bidcadaa waxaa u shardi ah fikrad bay iyagu aaminayaan markaasay qur-aanka daliil uga raadin waa qasab inay soo taxriifiyaan bidcada wey fikrad buu isagu aamini markaasuu qur-aanka iyu daliil uga raadin oo qur-aanka marna dabcan waxarifi wey qofka muuminka ahi caqiidadiisa qur-aanku u geyn intuu qur-aanka u geeyo caqiidadiisa qur-aanka ka soo dhisi saasay ku kala duwan yihiin bidcaday bilmadhal eh, qolyaa waxay yidhaahdeen wacbud rabbaka xataa ataaka ataaka alyaqiinu xataa yaatiyaka alyaqiinu waxay ku fasireen wax layli la jira nafta la layliyo oo la tarbeeyo oo waxyaabo badan lasoo maro bes waxaa la gaari bayna yaqiin sare qofku ilaahay mooyo wax kale kusoo dhici ma jiro marka cibaadadoo dhan wuu ka tegey qolyaha sidaa aaminsan macnaha waxaan ka wadnay qofka bidciga ahi taxriif waa umeeljoog intuu fikrad isagu iska aamino yuu qur-aanka daliil uga raadin dabca wuu taxriifin markaa laakiin qofka muuminka ihi caqiidadiisa qur-aanku ugeyno qur-aanku ka soo waraabin oo qur-aanku ka soo qaadan wey marka taxriifkaa iska jir sheekhow allah wuxuu leeyahay afatadmacuuna ma والحال قد كان أها فريق قيب منهم كميدا وعلماء دودية يسمعون كلام الله ألا كلام كيسي أي مقلان ثم يحرفونه أي ليحين إياه تعرفه أحسدك للوح الليحيه من بعد ما عقلوه انت فاهمين كذب لقفك دون وحبا فهم تعريف كيس قيمة ملا وهم يقولون يعلمون ويؤجهين إلي ليحيين بعد الكسبانيهم يهود وحدق كذا كمد إلى القوم مركي لكل مان الذين كوي آمنوا مؤمنون qaaluu waxay dhihi amana annaga laftayadu waan rumaynay idaa khalaa markay isla uu la cidoobo bacduhum qaarkood ilaa bacdi yahuuda qaaluu waxay dhihi waa iscanaanano atuxadisuunahum carabta ma waxaad uga sheekaynaysaan bimaa kii fataxa allaahu calaykum idin furo cilmi ah liyuxaajiikum bihi si ay idinku xujaysaan cinda rabbikum oo idinka gar helaa ninka yahuudkaa wuxuu minaa muminiinta wareer nabigeed maxamed xaq nama khuseeyo anagu waxaanu nahay reer banu israa'iile waa uu ku taga waxaana aada haysataan waa run marka waan rumaysannahay bay dhihi nabigi iyagii baa dib isugu noqon iyagii baa iscanaananoo leh war maxaad ugu tagteen ma intaad xaqa u sheegtaan oo inuu nabiyullahi maxamed nebi yahay u sheegtaan heesu idinga garheli maayaan qiyaamaha way ogaayeen u kasbay u diideen soona dhihi maayaan waa munaafiqnimadaa la diidan yahay waidaa laqu markay la kulmaa yahuuddu aladiina kuwa aamanuu rumeeyey qaaluu waxay dhihi aamanaa waan rumaynay nabiganaad raacsantihiin wallaahi waa xaqo kutubtan yadaan ka helayo waa sidaa waidaa kalaa markuu la cidloobo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kaleo meel cidlaa isugu tagaan qaaluu waxay dhihi kuwa culimadii ahayd waaweyne atuxadisuunahum kuwa carabta ma waxaad u sheekaynaysaan bimaa shaygii fatax allaahu calaykum idiin furayo xugma oo cilmi ah liyuxaajuukum si ay idinkaga gar helaan bihi waxa aad u sheekaysan cinda rabbikum oo ay yidhaahdeen allahayo way ogaayeene ukas bay u diideen falaa tacqiluuna miyaydaan waxba garanayn iyagiibaa iskule sida maxaad nimankaasu waxay inaga gerhelayaan aad ugu sheegaysaan marka alla wuxuu leeyahay kuwaa jawaabtooda waxaa weeye kuwa sidaa leh walaa yaclamuuna miyaanay ogeyn ma waanay ogeyn ana allaha yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxay bima yuclinuuna waxay daahirinayaan iimaankan iyo waxaanay daahirinayaan iyo gaalnimada ay dhinac kale daahirsanayaan iyo waxa iyaga dhexdooda ay siraysanayaan war ninkanu hade waa nabiya laakiin ma raaci karo oo wadaadadaa waxay ilaashanayeen ila wadaadadu dadkay xoolaha ka qaadanayeen oo ra'iis bay u ahaayeen marka nabiyullaahi maxamed hadday raacaan dee taasaa ka tegaysa wey waa wixii cabdullahi bin ubay ibnu saluule helayo isagoo la caleemo saaray oo boqor in laga dhiga la doono yuu nebigu yimid boqortooyadiisi halkaasay ku baaba'day munaafiq buu noqday marka marka iyaguna yahuudda culimmadoodii waxay leeyihiin eh, ha ka yaabay hadda waa qayb yar oo muminiin ah way jirtaa allah wuxuu leeyahay markay leeyihiin maxaad kuwaa wax ugu sheegteen awalaa yaclamuuna mawaanay ogeyn an allaha alla yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxay siraysanayaan hoos u sheekaysanayaan warqaladaa maxaad xaq ugu sheegteena imaa yuclinuuna waxay daahirino khilaafkan iyo waxaanay daahirinayaan allah subxaana wa tacala alam